qultuu kordhiyey waxa weeye ma lam haddaan la tawsiiqin man shaksi biijmaalin ijmaal ahaan jurixa lagu tajriixiyey oo waxa weeyaan shaksibaa la daciifiyey dacfigana sababtii waxa weeyaan lama caddayn oo sababtiisii lama caddayn markaas baa waxa weeye ruux baa tawsiiqiyey aymadii sha'nigan ka mid ah markaa jarxiga ijmaalka ah ee fuduulkan sababtiisa la caddayn maanta shaksigan waatan la tawfiiqiyo siqanima u sugnaatay tadna sarxu kol haddaanu sababtiisii wadana waxdee nin siqanima markii hore usugnaatay axad a'imatu shani ka midi uu tacdiiliyey cadaaladii lagaga kaxeeye ma noqonayo oo markaa sarxiga mujmalkaee caynkaas lama aqbalayo oo wuxuu ujeeddadiisu ay tahay haddii imaka nin aan aragno iyadoo dee nin a'imatu shani ka midi uu daciifiyey laakiin wax sababa aanu caddayna waa daciif inuu yidhi ninkaasna axad kaloo aimadii shanigan ka midii uu diqadnimo ama cadaaladnimo u sugay markaa jarxigan mujmalkaa lama aqbalayo maanta isagoo la caddeeyo sababtiisa iyo umuuraha la caddeeyo mooye asal ahaan waayo dee shaksigii rutbata siqa ugu sugnaatay tawsiiqan waxaa lagaga dokiyaa lagaga kaxeeyaa ama siqanimadii lagaga saaray waa arrin un waa inay noqoto tanna wax cad maaha marka ayaa tahay laakiin haddaantaasi jirin ijmaalkii markaa ama jarxigii mujmalka ahaa ama mudlaqa ahaana waa la aqbalaya tacdiilkii mudlaqa ahaana waa la aqbalaya bal marka aqwaasha waxay qaabilayeen sharaxa erta bal si aan yar gaadhsiiyo axaadiista halkan ku yar talagalay waayo qayliidee tadriibya baan kusoo marray waxyaalaha nasri ahaan kusoo ogaanay ayuu inoo nadminaya ziyaadaad yar ibaha markay haba jireen waayo qowl kalaa jira oo dee in la tafsiiriyo mooyaane inaan la aqbalahaynba halkana qowl oo taas ayim badanba soo naqliyaan bacdigood ay markaa aymo badan u tiriyaanba kuwana in dee asbaab alcadaala loo baahan yahay in la caddeeyo waayo shaksi waaba dadka isu ekaysin karaa isagoo xumaan hoosta ku isu wanaag daahirsan karaa oo tasanuc baa taa dhici kara laakiin tan kale ha laba aqbalo kuwana waa cagsi waa dayin badan cagsiyaan oo ah jarxigu uu iska koobayo sabab keliya shaqsiga lagu daciifin karaaye waa in jarxiga isagoo mujmalame sabab sababtiisa la caddeeyo umbaa lagu aqbalaya haddaan sababta la caddayn lama aqbalayo ama cadaaladu dee waxay u baahan tahay waxaabusuu sameeyey waxyaalihii dee ma'muuraadkaa oo dhan in la tiriyo inuu sameeyuu la yimi waxyaalihii manhiyaadkaana inuu ka dheeraaday in la tiriyo taasna xusri baa ku suganaya tacdiilka calalimaam la aqbalayo isaguna waa qowl kale kanna waa qowl kale oon dee saddexdaa qowl midna ahaynba waxaana sharaxa inoogu sugan halkan markuu ka hadlaya cala alasaxidan aladi saxaxahu alxaafid alciraqiyi waalbulqiiniyu wa huwa mukhtaaru limaameyni saasuu dhigtay adagu sida dee kuwa kaleba tadriibba ay ka mid ahaayeen kuba sugnaa walow cibaarada dee aanay iyagu halkan ismi ka cabirin ay ficil kaba cabireen waa in alimaam la yidhaha ama imaam alxaramayn la yidhaha ee laba imaamo imika meeshan jiraa ma jire ninkay u tiiriyaan kutubta markay masaladan soo qaadayaan waa qazali sheekhiisii imaam alxaramayn weeyo imaama qowlku doortay isagu kan qabuulahu min calimin cala sax ma lam yuwasaq man biijmaalin jurix wey man biijmaalin juruuxna taan waa sidaan ogaanay kollayna waa xaafid xajardae sharxulqmaa daladiisii wayuqbalu tacdiilu min cabdin wamin unsa wafi lunsa khilaafun qad zukin wey wayuqbalu waa la aqbalayaa altacdiilu tacdiilkii min cabdin addoon baa laga aqbalayaa wa min unsaa tii dhedigaydna waa laga aqbalayaa wa fi lunsaa haweenayda khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafkoo qad zukina la ogaaday watani waxa weeyaan iyaduna tacdiilkii shahaado baab markeeda la jooga addoon lagama aqbali jirin waayo isagaaba shahaado u ehel ahayn markhaati mu geli jirin marka markhaatina halka lagama aqbalahayn inuu ruuxii markhaatiga geliya taskiyeyana lama aqbalin hadee riwaayadii buu ehel u yahay marka hadduu macrifo leeyuu imaamiye ama caalim baabkan uu ku yahay hadduu cid tacdiiliyo waa la aqbalaya hadalna kama jiro taas haweenaydiina waa iyaduna tacdiilkeedii waa la aqbalaya waayo riwaayo kale daba hertayne shahaado baabkeed lama jooge wixii riwaayada ay kuma sugnaanayso shaksiga dee cadaaladiisiiba aynu marka hore cadaala usugnaato haddii ay iyada macrifo baabkan u leedahay tacdiilkeeda iyadna waa la aqbalayaa aqbalaya eh, laakiin khilaaf baa jira iyada leeyahay xagga nunsaab oo bacdigood ay yidhaaheen dee tacdilkeeda ka shahaadadayo iyo tan imaka aan hayna labada midna lama aqbalayo riwaayo shahaadaba looma aqbalayo taas ay yidhaaheen waana qowle badan ay kaba soo naqliyeen oo fuqahadii reer madiiniya waxyaalahaasa laakiin qowlkii raajixa kan hore weeya ويqبل waa la aqbalaya تacdiil min cabdi وmin unثى وفي الأنثى tii dhadigayna khilaafun khilaafkaa ku sugan khilaafka qad sukina la ogaaday وqadim الjarxa walow cadalahu aktaru في الأqوى fain faصlahu وqadim horaysii aljarxa jarxiga horraysii walow cadalow haba tacdiiliyo akharu waa dee wax akharu cadadun dee min almucadiliin way wax umey min almujarixiin way kuwa jaarixiinta wax ka tiro badan oo cid ka tiro badani haba tacdiiliso haba tajriixsan marka ha tacdiilisabe adigu sharciga horraysii weeye fil aqwaa qowlka iyadna xooga badan halkana wuxuu sheegayaa oo ka hadlayaa bal haddii ay raawiga kuba kulmaan jarxin la jarxiyey iyo tacdiil la tacdiiliya macnaa tacaarud baa halkaa yimi aimada bay kaba dhacda dee waana ijtihaad saa aan soo sheegnay umuurahan ayay isaga khuduucayaan markaa nin in tawsiiqiyey ayaa ku kala daciifinayaaba mid mid daciifiyey ayaa ku kala tacdiilinaya tacaarud baa meesha imanta bal kol kol waxaa dhacda nin keliya sida ibnu maciin iyo qowlkiisu inuu iskhilaafo laba qowl oo kala duwan raawigi uu markaa looga soo naqliyo tacdiil iyo tajriix kala keenaya haddaba markaa wuxuu leeyahay haddii raawigi ay ku kulmaan tajriix la jaraaxeeyey iyo tacdiil la tacdiiliyey waxaa la horraysiinayaa jaraaxayntaa la horraysiinayaa sababta waxa weeye dee ninkan tacdiiriyey waa daahirkiisa sariya wanaaggaa uu ku ogaabuu ku tacdiiriyey kan daciifinayaana waa wax qarsoonoo ninkan ka qarsoonoo uu ku og yahay ayuu ku daciifinayaayo markaa ziyaadata cilmin baa agtiisa ku sugan cilmi ziyaadaa oo shaksigan kale ah, markaa aan kuba sugnaynee tacdiilinaya oo an war u hayd ayuu ninkani intuu og yahay ayuu wax ku tajriixinayaa waana dee a'imadii baabkun baa laga hadlayaa dadkii laga aqbali jiray tajriix iyo tacdiil e haddaba markaa waxaa la horraysiinayaa raawiga haddii ay isku markaa tacaarudaan jarxi la jaraaxeeye tacdiil la tacdiiliye jarxigaa la horraysiin xataa haddii dadka iyagu tacdiiliye ay ka badan yihiinba ciddan wax jaraaxaynaysa waayo dee iyagu may anfiyayaan dadkan mujaarixiintii waxaan ay sheegayaan ma anfiyayaan kuwan tacdiilinayaa ma anfiyayaan ee dee wixii ay daahir ahaan ka ogaadeen unbay sheegayaan kuwanna wax ka qarsoon oo kuwan aanay ogeynay ku ogyihin bay sheegayaanoo markaa jarxiga ayaa la horraysiinayaa taa waqadim horaysiye aljarxa jarxiga horaysiye walow cadalow tacdiilkii ka horraysay walow cadalow haba tacdiiliyo raawigaa la jaraaxeeyey maanta akaru akaru cadada min aljaarixi wax ka tiro badan kuwii jaarixa ka tiro badan fil aqwaal qowlka xooga badan cinda alfuqahaa walusuuliyiina jumhuurtoodu ay ku tegeen waayo cilmi ziyaada oo kan mucadilkii aanu ogeyn ayaa agtiisa kuba sugan weeye kollay markaa fil aqwaam qowlka qaabilayaana waa in dee haddii qoladan iyagu markaa mucadiliinta ay tiradoodu ay badantahay iyaga la raajax yeelo xaggaa kasrada la eego markaas koodna dee say u kala xifdi badan yihiin wax lagu kala horraysiyeyna tacaarud baa dhacaybe koodna in dee ay labadood iscaarudayaan oo laysla tuurayo oo markaa in mid un murajax loo helo mooyaane aan si kale loogu camalfalayn waa aqwaalaha fil aqwa qaabilaya markaa wuxuu yidhi bal fa in fasalow laba suuray ka soo reebeen masaladan ah jarxiga in tacdiilka laga horraysiinayo fain fasalahu kii mucadilka hadduu tafsiiriyo masaladii tafsiiriyo oo faqaala uu yidhaaho minhu taaba ay taaba waa toobad keenay minhu waxaan aad ku sheegaysaed kuta markaa jaraaxayn isagu ka toobad keenay uu yidhaaho aw nafaahu amase uu anfiyo biwajhi wejigiisii muctabarkaayo dee nafi muctabara uu anfiyo oo jasmisan qudima markaa waxaa la horraysiinayaa man zakaahu kii taskiyeeyey ayaa la horraysiinaya oo halkanna waa maxay waa masale ay ka soo reebeen taas waa ma ninkii dee jaari jarxi iyo cadli tacdiil baa kuba kulmay marka waa taa yidhi jarxiga hala horraysiiyey cilmi ziyaada agtiisa kuma sugane haddaba kii tacdiilka la yimaama mucadilka hadduu tafsiil meeshii geliyo ama meeshii uu kala bixiyu idhaaho waxaan aad sheegaysaa wuu ka dhacay oo waa wuxuu sameeyey laakiin uu ka toobadkeenay toobadiisna u fiicnaatay marka dee isaga ayaa la horraysiinaya matalan zinabu ku sheego u yihi waa ka toobad toobadkeeno oo u toosnaado toobaddiisna way fiicnaatay isagaa qowlkiisa markaa la horraysiinayaaba weeye waxaa suurada labaadna ay tahayba hadduu yidhaha asal ahaan waxaad ima jiraan kamay dhicinba asal ahaan wax dhacay maaho wixii uu ku jaraaxaynayey ama uu ku qoomayey uu anfiyo nafyi muctabaro markaa jasmi uu ku sugan yahay markaasna iyada oo maalan waaba sabab buu magacaabay oo ui sababtaasaan ku jaraaxaynayaa isagiina dariiq markaa muctabara ayuu ku anfiyey waxaa buu yihi qatala ghulaaman dulma yooma kada maalinta caynkaas ayd ruux tacadi u dilay ninkii mucadilkaaba yihi ra'aytu xaya maca daalikaad sheegaysa isagoo nool baad intaa dabadeed ba arkay ama waxaa buu yihi qaatilku markaa waabuu ila joogayba oo taasi ma jirto adigu nafyi muctabar u anfiyey markaas waxaa la horreysiinkii tacdiilka la yimanaya wy oo markaa wuxuu hi fainfasalahu faqaala u yidhaha taaba ay minhu taaba taaba waa ka toobadkay minhu waa waxaan dee sababtan uu magacaabo isaga ku jaraaxaynayo aw nafahu amase wixii sababtii uu magacaabay buu anfiyey biwajhi wejigiisii muctabarkaa dee oo nafyi la qaadan karo oo muctabaro qudima waxa la horreysiin man zakaahu wey walaysa fi ladhaari tacdiiran ida canhu rawa alcadlu walow khusa bidaabun walayse ma ahaanin fil adhaari qowlka xooga badan tacdiilan tacdiil ma ahaanin idaa rawaa hadduu wariyo canhu raawigan xaggiisa alcadlu shaksi cadaala ay u sugnaatay uu kaba wariyo walow khusa ha laba khaas yeelo oo mida ay biriwaayati can ilcadli warin uu shaksi cadli uu wax ka wariyaa lagu khaas yeelo ama walow khasa isagu ha khaas yeelo ninkan cadligii riwaayatahu macnaa dee riwaayadiisa bidaa waay ha ku khaas yeelo waa birriwaayati can alcadli un shaksi cadliga un inuu wax ka wariyo ha kuba khaas yeelen tanama masale kaloo ay isku khilaafeen oo waxa weeye dee ninkii cadaalad u sugnaatay hadduu shaksi wax ka wariyo shaksigan cidimay jaraaxin cidna may tacdiilin isna ma tacdiilinin laakiin waxbuu ka wariyey werintan uu wax ka wariyey maaha inuu tacdiilinayo oo tacdiilinaya ma halkaa inuu ninkan agtiisa caddi ku yaha lagama qaadanayo waayo dee waxa iska badan iyagoo ruwaaddu aimo ah ama dee aimadii xufaad itqaan iyo cadaalo badan ay u sugnaatay ah shaksi aan haddana cadaala aanay u sugnaan inay wax ka wariyaan oo shaksi daciif inay wax ka wariyaan taasi way badan tahayba marka haddii uu wax ka wariyay ninkii cadligaa warintan uu shaksi wax ka wariyey maha inuu tacdiilinayo taasi waa qowl filaatarna kole dee muqaabilkiisu wuxuu noqonayaa inay tacdiil tahay waayo hadduu jarxi ku og yahay waa sheegi lahaa haddii aanu sheegina ninkan dee niqishi la yimi ayuu noqon lahaaba iyagina dad saa ka dheer bay ahay niqishio waa inaanay markaa tacdiidka laga soo qaadayo laakiin de waxaa dhici karta inaanu isaga xaalkiisaba ogeyn keyrkii wuxuu ku ogiyeyna aanu kuba ogeyn saa daraaddeed taasi tacdiil ma noqonayso halkaase markuu cibaarada waqiila ina dalika tacdiilun mutlaqan taasuu dhiganayana jarman buu dhigtay laakiin sababtu waa jarxan miimtii maxaa noqotayba maxadin baa miim noqotay taas weeye walow qusa bidana wuxuu ujeedaa haddii xataa ninkan la yidhaaho in caadilo uun mooye ama cadli uun mooyaane nin kale wax kama wariyo haddii la yidhaha si riwaad lagu sifeeyey imaam maalik iyo yaxya alqataan iyo ragga caynkaasa lagu sifeeyey shucbana fi lmashhuuri canhu iyo waxyaala oo taa la yidhaaho inay iska ilaaliyaan nin ay wax ka ogyihiin inay wax ka wariyaan oo cadda dad cuduulown inay wax ka wariyaan baa rag lagu sifeeyey base imaam maalik iyo adigu shuca fi lmashhuuri canhu walo xaaris iyo waxyaalow kaba wariyey iyo markaa dee adigu ragoo xooga ayaa jirta yaxya alqadaan iyo xataa ninka hadday taasba tahay oo la yidhaah shaksi caddiga un mooye shaksi kale wax kama wariyo warintii uu shaksi wax ka wariyey aan tacdiil jirin tacdiil ma noqonayso waayo taas waxaa dhici karta inay aqlab noqoto waa inta badane waxaa la heli karaa raawi daciifaba oo ragga caynkaasi wax ka wariyeenoo imaam maalik ba iyadoo taa la yidhah hadda cabdilkariim ibn abilmukhariq iyo wax ka wariyey raga kalema kale wuxuun baa loo heli adugu markaa xataa ninku ha laguma qaasiyelo riwaayadiisa can ilcuduud ee alriwaaya can ishaqsi laysa tacdiilan mayo tacdiil maaha taa walaysa fi ladhaari qawlka xooga badan ma ahanin tacdiiran idaa canhu ay idaa rawaa hadduu wariyo canhu raawiga xaggiisa alcadlu shaksi cadli uu wax ka wariyo walow khusa ha laba khaas yeelo bida ay biriwaayati can ilcadli ha lagu qaasile shaksi cadliga warin wax ka wariyon ha laguma khaas wey wain yaqul xadaama laa atahim aw iqatu aw kulu shaykin lii wuslim biiqati uma rawaa can mubhami laa yuktafaa cala asaxiix faclam igul wain yaqul hadduu idhaa raawidi shaksigi ama ninkii de caalimkaaba xadadaya xadadanii waxa ii warramay man la adtahimu ku aanan tuumahayn baa ii warramay aw iqatun ama shaksi lagu kalsoon yaha ii warramay aw amase wuxuu ihi kullu shaykhin sheekh kastoo li aniga ii sugnaaday usima waxa lagu calaameeyo lagu og yahay lagu calaameeyey biiqatin bikowni anshiisa iqatan shaksi lagu kalsoon yahay uu yahay isagoo uma bacdigeedna rawaa wuxuu wariyey can mubhamin shaksi mubhamah shaksi aanu markaa ayuu adugu markaa wuxuu yihi de xadaanii iqa taas buu ka cabiray xadaanii ma markaa magaca ma sheegin ama isagoo yidhi kullu shaykin liwusil ayunbuu fulan yidhi aan dee wax tacdiil iyo waxaasna aan wadan laa yuktafaa lama kaaftoomayo cala saxiixi qowlka saxiixa cinda ahli lcilmi ee faclam oga wey tanna waa maxay waxa aimadii waaweyneed kaba dhaceen hadduu shaksi yidhaha xadaanii man laa tahimuni aanan tuhmayn oo tuhun aanu igaga jirin baa ii sheegay wax taasi maaha tacdiil lagama qaadanayo tacdiil oo dee xataa cibaarada nima keena isagoo dee iminka siqanimo xataa uma xukumin ee inaanu dee been iyo waxyaale ku tumayn unbuu sheegay aduu xadaanii man laa taym taasi horta maaha tawsiiq maaha waxaa kaloo yidhi haduu yidhaha xadaanii iqa shaafici iyo malik iyo aima ayay kaba dhacdaa inay taa ka cabiraan iyagoo ninkii magacaabay shaksi lagu kalsoon yahay u warramay iyaduna haddii waxaaba suurtagala agtiisa siqo inuu ku yahay oo hadduu magacaabo dadka kale agtooda aan nisbi qabal ku ahayn taasna tacdiil ma noqonayso oo tacdiil iyadna maaha lagama qaadnayo hadduu yidhaaho sheekh kasta aniga mashaayikhdeeda oo dhan waa wada cuduul weeye isagoo sidaa yidhi ayuu shaksi mubhama ujeeddadu shaksi markaa imanka kan sida kaa hore iyada magacba muu sheegin kan uu magacaabayba eh, laakiin dee tacdiil iyo waxbaa jirin tacdiilna laguma ogeyn ayuu ka wariyey taasna iyadna tacdiil ma aha cala asaxiix eh, waxa weeyaan waxay in la caddeeyo ruuxii ama cidi tacdiiliso ama ruuxan dee ma laataym ama tiqaleya soo caddeeyo magaciisi la sheego ayuunbaa loo baahnaanaya si loo ogaado bal inuu dee cadaala ay u sugnaatay tiqanimad bay usugnaatay inaanay usugnaanin oo taa laguma kaaftoomayo weeye waqiila waxaa la wain yaqul hadduu idhaha xadaa ay xadaanii man la ataymuku aanan tuhmayn baa ii warramay aw iqatun ama shaksi lagu kalsan yahay xadaanii iqatun baa ii warramay muu magacaabin aw amase wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi kullu shaykhin sheekh kastoo li aniga ii sugnaaday usima waxa lagu calaameeyo lagu og yahay biiqatin bikownihi iqatan waxa weeye inuu iqo yahay uma rawaa waxa wariyey can mubhamin ku mubhama ujeedadu waa ku maanta aan dee tacdiil waxba wadan tan dambe kuwa hore lama magacaaban ruuxeen laa yuktaba lama kaaftoomayo calaa saxiix faclami markaa wuxuu ihi wayuktafaa min caalimin fii xaqi man alladahu waqila laa maa lam yabin wey wayuktafaa waa la kaaftoomayaa min caalimin markay dee in sadara dalika min caalimin nin mujtahida caalimka mujtahidkiiba u wadaayo haddii hadalkaasi nin mujtahida uu ka soo fulo fii xaqi man shaksi xaqi ayaa lagu kaaftoomi qallada isaga taqliidsanayay ee madhabtiisan isaga ku dhaqmayey qaadanayay taas baa la yidhi oo iyada halkana waa masale ay kaba soo reebaan taasoo haddii imaam sida shaafici oo kale ama maalik oo kale uu yidhaha xaddaanii siqa ama xaddaanii man la atayhim ninkii marka horeba madhabtiisa isaga ku waafaqsanaa furuucdiisa uu la yimina aqbalayay suuradana isaga uu ku kaaftoomaya oo waayo dee xataa isagoon daliilba sheegin imanka xadiid ninkan unba markaa mubhamkii uu kuma sugay uu soo naqliyo isagoon xadiidkiiba daliil usoo naqlin ayaa markuu yidhaha masaladani waa sidaa ayay qaadanayay qowlkiisa la qaadanayay oo daliil ama ha sheega ama yaan u sheeginba kollayba uu aqbalaya markaa tanna dee taas imanka daliil baaba meesha jira oo uu la yimid walow dee arrintani ay kuma sugan tahayoo kollayba kol hadduu qowlkiisa si kastaba u aqbalayay suuradana uu ku gaaftoomayaa wayo ninkii caalimkaa mujtahidkaa dadkii eh, madhabtiisa marka gaar ahaan wuxuunbu iyaga u caddaynaya inay xujadii agtiisa ku sugnaatay cid kaloon isaga madhabahaan u khilaafsan uma xujaysanayo oo kuwa ixtijaaj daraaddii ulamau imana kuwanbu buu caddaynaya masalada wuxuu ugu tegay ama qowlkan ugu tegay markaa waa lagu kaaftoomaya fii xaqi man qalladahu taas wey wayuktafaa waa la kaaftoomayaa oo min caalimin markuu nin caalimo hadalkaasi waa mujtahida ka soo fulo bixaqi man shaksi xaqii qalladahu isaga taqliidsaday taas waa lagu kaaftoomay qiila waxaaba la yidhi laa xataa kana kuma kaaftoomayo tacdiil halkaa kama qaadanayo maalam yabin haddii aanu markaa caddaanin ruuxu ku yahay baanadii dee laazimkayd markan ka dhigna maalam yuban haddii la yidhaahn siday kuwa kale ku dabdiyaan haddaan la caddayno ujeeddadani dee ninkan inta lasoo soo caddeeyey aanay cidi tawsiiqin ama aan la soo caddayn ibhaamkaasun laguma kaaftoomayo xataa ama dee sida imaka ay raaciyaan halkan ay shuraaxda ama dee suudiba isagu soo naqliya cid hore ayaanu kala soo naqlinin haddaanu isaguba caddayn oonu odhan nin kastoon wax idinka wariyo onan magacabin waa cadli oo hadduu yidhaha shaksi kastoon wax ka soo naqliyo oonan magaciisa sheeginba waa cadli markaasoo kale waa u caddeeye suurada waa lagu kaaftoomaya haddaba haddaay suuradaasoo kale jirin oo caddayn siyaasi aanay jirin shaksi kastoo wax ka warinayaaba cadli miyaanay jirin iyada xataa kaasi kuma kaaftoomayo halkana dee kolley waa tadriibkii baan ku soo maray waa eegan doontaan bal shaafici oo kale markuu xadaanii iqa yidhaaho ama xadaanii man laa atahim kutubtiisna way kusoo noqnoqotaayo bal cidduu ujeedo waayo dhowr dad kala duwan baa la magacaabaya iyadoo mashaaikhdooda lagu kala soocayo imaam maalikna saasoo kale ayuu dhiganaya hadduu yidhaha xadaanii malatain allahuma meelo waxa dhacay markuu ibn abi hadduu yidhaho can iiqati can yaxya bni abi kasiir ayaa lacalahu ibnu cabdillaahi bni yaxya saasaa qoran eh, laakiin tadriibas bay ku sugneen lacalahu ibnuhu cabdullahi bni yaxya weeye oo halkaa ibnuhu baa meeshaas ay noqonaysa meelo dambena hadduu shaafici la akhbaranii man laa tahimna yuriidu bihi ibraahim ibnu yaxya ayaa qoranaya waa ibraahim ibnu abi yaxya tadriibna waa sidii dhacday ee ibraahim ibnu abi yaxya waana nin daciif oo shaafici mooye cid kale aanay tawsiiqin shaafici baa tawsiiqa lakin waa nin matruka kaasi o adugu waana kaas xadaanii man laa tahim bula wama qada taصixa matn fi laصx allah subxana wa taala alam تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله والوفق للإجماع وحول إمامك رحمه الله تعالى ورضي عنه وما اقتضى مكين ومكين تصحيح متن متن تصحيح حديث الصحيحين تيسال صحيح يالو fil asaxi qowlka xooga badan ee sixada badan aqwaal meesha ama jirta oo culimmadu ay leedahay markaas dee qowlkooda sixada badan fatwan fatwo lagu fatwoodo bimaa wixii fiihi matniga ama xadiidka fiigiisa ku sugnaa uu dimninsanayey in imaamu mujtahid ama muxadis uu ku fatwoodaa taasi tasxiixiisa ma keenayso ka cagsigii cagsigii kuula mida oo haddii uu waxa weeyaan dee matni khilaafkii lagu fatwoodo nin imaami uu kuba fatwoodo iyaduna taasi ma keenayso tadciif xadiidkaa la daciifiyo ama qadxi ruwaaddiisii la qadxiyo cagsigaasoo wadaxa caddaaday oo beydkan wuxuu inoo sheegayaa kolle labada beyd ee inoo dambeeyaba umuuro hadday culimmada ka dhacaan aan taasi macnaheedu ahayn xadiidkii saxiix yeelayaanba marka waxa uu yidhi haddii kaba soo misaal ahaan xadiid madmuunkiiyo wixii uu kulansaday nin imaamo muctabaro halkana caalimku ihiin uu ku fatwoodo madmuunkiisii oo wixii xadiidkani uu kulansaday uu faa'iideeyaa ayuu ku fatwoodayba fatwadaa uu ku fatwooday xadiidka madmuunkiisu maaha isagoo xadiidkan tasxiixiyey oo lagama qaadanayo inuu xadiidkani agtiisa saxiix ku yootaa tasxiix looma qaadanayo ruwaaddii xadiidkaa warinaysayna tacdiirin uu tacdiiriyey ma aha oo ruwaaddaasi agtiisa inay dhammaan wada cuduub ku yihiin siqaadana taasi kama dhigna way sababta aanay taasi waxa weeyaan aanu xadiidka dee markaasa madmuunkiisa haddii uu ninkii caalimka ku fatwoodo ama uu kuba camal falo aanay ahayn xukum uu xukumay sixadii xadiidkaas iyo ruwaaddiisa uu tacdiiriyey aanay ahayn waxaa suurtagala ah fatwadan ba inay dee ixtiyaad daraaddeed inay tahay daliil kale oonu sheegin oo xadiidkan waafaqsan inay tirina ninkii waxa weeyaan muftiga ahaane laasimkuma aha wixii uu masalada qowlkan uu ku tegayo adiladiisii ama u daliilkaa inuu dhammaan wada sheegaa taas isaga laasimkuma aha taasba inuu dee marka ama ixtiyaad ay tay ama daliil kale daliilkaasi ama ha noqdo xadiid kaleo kan waafaqsan ama qur-aanka macnihiisiiba taasi inay kuba sugantuu ka qaatay ha noqoto qiyaas sari dee muctabaro oo xaggii sharciga hawa noqoto ijmaac ha noqotay adigu deliil kale daraaddeed inuu uguba fatwooday ayaaba suurtagala markaa sidaa daraaddeed fatwada uu ku fatwoonayo xadiidi wixii uu dibnistay ama uu ku camal falayaa ma aha xukum uu isagu xukumayo xadiidkan sixadiisa iyo ruwaadiisii inuu cadaalo u xukumayo maaha taasna waa qowlkooda sixado badan oo dee waxa waafaqaya markaa taas haddii waxa weeye isagii inay dee taas laga xukum ay tahay kol haddii uu kuba fatwooday madmuunkiisii ama uu ku camal falay taa xukumu sixadiisii xukumaya ay tahayba ayay inay markaa laakiin qowlkooda raajix taa weeyo suurtagalba waxa weeye dee ninku inuu qababa ama imaamkaasi ama ninka caalimkii xadiidka daciifkii marka aan baabka wax kale ku sugnayn in lagu camal falo sidii aima laga soo naqliyeyba inuu taas qabano waa suurtagal adugu bal markaa waxa weeye umuurahaas baa jira oo xukum uu xukumayo sixadiisii maaha ama ruwaadiisii uu tacdiilinayo taasi waa inta hore kacagsigii wadaxna ujeeddadiisu waxa weeye hadduu xadiidkan khilaafkii uu ku fatwoodo oo xadiis wixii uu faa'iideynayey xataa isagoo haba warinayay khilaafkiis iyo wax ka duwan buu ku fatwooday ama uu ku camal falay taasi ma aha qadxin uu qadxinayo xadiidka sixayso xadiidku agtiiu daciifiyey maaha oo lagama qaadin xadiidkan agtiisa inuu daciif iyo tadciif maaha ruwaaddii xadiidkan warinaysayna qadxin uu qadxinayo iyadana maaha ama xukumayo waayo waxaa suurtagala sababtoo ah xadiidka aanu ugu tegi waayo khilaafkii ugu tegey inay tahayba dee maanic meesha isagoo xadiidka agtiisiiba xoog ku leh saxiixba ku ah maanic meesha jira oo riwaayadiisii ama dee isaga xadiidkii adigu maane adigu meesha jiro ama xadiid kalo ama daliil kaloo caaridayaba ama waxa weeyaan dee adigu maanic jiro uun ama isagoo dalaaladiisani aanay uga cadayn ama dalaaladiisi u arkay dee xadiid kale ama daliil kale wuxuu keenaya ina iskaba hor imanayaan taas baa suurtagala oo adugu kolley waxyaalo kala duwanna dee oo ama asbaabina way ugaba tagaan culimadu camalfalaya adilada qaarkeed ay kuwa camalfalaan oo qaybo ka mida oo alimaam ibnu taymiya raskiisa rafculmalaan baa uu kaga hadlo haddaba haddii ay bikhilaafi marwiyihi ama xadiid khilaafkiin yaanu marwigiisaba ahaanin dee uu shaksi uu ku fatwoodo ama uu ku camal falo taasi ma aha xukum uu xadiidka tadciifkiisa ama ruwaadiisii uu qadxinayo oo imaam maalikba xadiidkai albayi cani bilkhiyaar uu wariyey kitaabkiisana waa ku sugan yahay haddana agtiisa khiyaarkaa khiyaarulmajlis ma jiro kumuu sugin waana xadiidka صaxiixa ah cala daraja ah uu naafic ka wariyay naaficna ibnu cumarba babal dee riwaayaadkiisa qaarkood marka ama camal ahlu madiinaha uga tago oo walow taasna aanay imanka dee ahlu madiine oo dhamihaanay kuwa ay ka tegay aanay ahayn oo dee dhowaan markaan kitaab kale ku aragna insha allahu tacaala taas hadalkeeda uu iman doono halkan say dhahaan dee camal ahmal wuxuu ugu camalfali waaya ahlu ayaan kuba camal falin oo taas buu uga tegayba ee raawigii xadiidka warinaya sheekhiisa naafic u qadxiyeyna maaha mana ahaa dee isagoo tuhmaya ibnu cumarna maaha waxa weeyaan maanic kale ayuunbaa jira bal maanicaas ama muctabara muctabaraani markaa qadxin xadiidkii la qadxinayo ruwaadiisii maa kacagsi wadaxna taas bay macnaheeda wamaqtadaa ma keenayo tasxiixa matni matni tasxiixi waa matni saxiix la saxiix yeelo fil asaxi qowlka sixada badan ee aqwaasha meesha jirtay ahlucilmigu ay leeyihin ama laba qowl ay leeyihiin mid ahaan waxweynkooda sixada badan fatwa fatwo imaha wixii kii xadiidkaa ku sugnaa lagu fatwooday ka cagsi cagsigiisii oo kale isagoo dee cagsigiisaasi ay kula mid tahay oo waa iyadoo la dee madmuunkiisii khilaafsa ama wuxuu keenayay wax ka duwan oo lagu fatwoodaa si aanay tadxiibkiisa u keenahayn cagsigaasoo wadaxa caddaaday walaa baqaa'u xaysuma dawaaci tubdiluhu walwafqu lilijmaaci walaa baqaa'u ay walaa yaqtadii ma keenayo oo xadiid tasiixii ma keenayo baqaahu waxa weeye hamsada wuxuu uga tegay de ama u qasriyo waa wasanka daraaddeed asalku waa baqaa'uhuye waayo ismiga waa ismabduude baqaa'uhu baaqinimadiisa uu baaqi yahay xaysu meelo xaysuma meelo addawaaci asbaabtii iyo dawaacidii tubdiluhu ay burinayso weeye waalwafqu wafqina isna ma keeniyo tasxiixiisa muwaafaqo iyo wifaaq lilijmaaci ijmaac uu waafaqay halkana waxa weeye haddii xadiis bal matalan dawaacidii iyo asbaabii ay isugu tegayaan in xadiiskan ibdaalkiisa ay isugu tegayaan xadiiskii markaa haddana uu joogu baaqi yahay taasi kama dhigna dawaacidan iyo asbaabahan keenaysay xadiidkan inuu meeshaba ka baxo ama la suuliyo oo la buuriyo ee haddana waxba ka qaadi weyday xadiidkii uu baaqiye weli uu joogo uuna ama weli la warinayo inay taasi tasxiix ay tahay saxiixyeelkiisa la saxiix yeelay taasna oo adigu sixadiisa iyo tasxiixiisa ma keenayso baqaa'umu xaysuma dawaaci tubdilum masaa-ishana siday tajriib ku sugnayd saddexa masalo horta usuuliyiinta kaba soo noqday anisba tambiih walow taa hore uun ay taqriib ku sugnayd beydka hore labadan beyd ay noo soo socdaa aanay kuba sugnayn isna suyuudina tajriibkiisa saan ku soo aragnay wuxuu ka soo noqonayaa culamaa ulusuul marka xataa misaal ulamuu iman baqaa'uhu xaysuma dawaaci tubdiluhum misaal dee caadi oo sariix caadi oo sariixa ulamuu iman oo markaasi idaaxiya bal waxay kan uga jeedaanba laakiin shaykhulislaam zakariya alansaari kitaabkiisa usuulka jamculjawaamica uu kusoo gaabiye lubal usuul iyo maxallina sharaxa jamculjawaamic oo kale ayaa mithaal waxay kaba dhigaanba ay mithaal uga dhigaan kolli waa labada waxay waa usuulba meelahan asaloy kasoo naqliyeen muxadisiinta meelahan kutubtooda kuba qotaana haddii bal maala xadiidkii ahaa anta mini bimansilati haaruna min muusa ilaa anahu laa nebiya bacdiha xadiidku saxiixa oo macruufe eh. bal waxa weya xadiidkaas marka la eego reer bani umaya yidhi say ka cabiraan dawaacidoodii waxay mutawafir ku ahaydba xadiidka ibdaalkiisa macnaha xadiidka waxaa ugu sugan horta manqabo weyne waxay ugu sugantahay sayidina cali ibn abi aalib bacdigoodna ay dee kama dhigeen inuu dalaalo u yahay dee khilaafadiisa walow dee xataa haarun oo waxa weye nebi haarun aleyh wacalaa nabiyina afdal salaatu wasalaam oo halkan dee nebi muuse si uu ahaa taasi ay ahayd in khilaafo markaa muwaqafta ama khilaafo waqtiga isagu kama hor siday culimmadu yidhaahaane adugu bal waxay dawaacidoodu ku mutawafir ahayd xadiidkan burintiisa sababta waxa weeye dee kolley cadaawaaba dhex martay bal dee waati meelo badan oo caalamlislaami ka mida ah waqtiyada ay telinayeen lagaba caayi jiray cali bnu abi aalib bal waxaa dhacday dee in iska daa majaaliste manaabirta salaadaha jimcaha oo kale iyo khudbooyinkan dee sabbigiis iyo waxyaalahaas laguma soo dari jiray oo markaa wax isaga dee fadiilo markaa uu leeyahay uu kuba sugan yahay ama manqabo uu isagu leeyahay markaa uu kuba sugan yahay oo waxa weeyaan dee iyaga agtooda markaa lagu soo dhaweynaya ama lagu ogolaa may jirinba niyadooda dawaacidoodii markaa mutawafira ay ku tahay liibطaalihi oo dee siay bacdigoodii kaba fanan dawaacidooda mutawafir macnaha arrintani ma keenayso iyadoo dee dadkii dawaacidaas asbaabteeda waa intay maqleen oy maqleen haddana aanay burin burin la-aantaasi ma keenayso xadiidka saxadiisa loo xukumo haddaan sida kale usugnaanin haddaan sida kale aan saxadiisa usugnaanin taasi ma noqonaysa un waxa weeyaan wax sixo taa loogu xukumo bal misaalka aimada usuulka kutubtooda usuulka ay kula yimaadaan taas weeye culimada musalaxa bacdigood dee iyaga ka soo naqliyeen misaalka walaa baqaahu xaysuma dawaaci tubdiluhu walwafqu lilijmac markaa walaa baqaahu ay walaa yaqtadii ma keenayo tasxiixa matin baqaahu baqaa uu baaqinimadiisa uu baaq noqday xadiidkii xayumaa meeloo addawaaci dawaacida waa asbaabihii tubdil ay burinayso macnaa dee asbaabihii ay markaa asbaabo kala duwanayay mutawafir ku yihiin baa burintiisa la buriye sida misaalkaan soo sheegnay taasna waa mid walwafqu ay walaa yaqtadii ma keenayo sixata alxadiidi ama tasxiixiisa ma keenayo fi lasax alwafqu oo tanadena waa khilaaf hadda dhammaanba ku wada sugan masaa'ishan oo waasa filasaxun weeye waa markaa sixada xadiidka ama tasxiixiisa ma keenayo alwafqu ay ilwifaaqu muwaafaqo ilijmaac ijmac waafaqay haddii xadiid amar mujmacu calayhi uu ku yimaado oo wax lagu ijmaacsan yahay uu waafaqsan yahay muwaafaqadaa ijmaaca uu waafaqay waxa weeyaan tasxiixiisa ma keenayso oo dee waxaa suurtagala ahla alijmaac ijmaacoodan wixii mustanadka u ahay u cuskadeen inaanu isagaba ahayna xadiid kale yahay daliil kaleba inuu yahay eanu isaga ahayn baa suurtagala markaa muwaafaqadan uu waafaqay wixii lagu ijmaacsanaa taasi ma aha xukum la xukumayo koladii madmuunkiisiiba lagu ijmaacsan yahay saxadiisa la xukumaya ma aha waayo mustanadku inaanu isagaba ahayn baa suurtagale uu yahay daliil kale qolooyinka dee muqaabilka asaxuna halkan waa inay taasi iyadeetan ka horaysa walaa baqaahuduba inay waxyaalaha fi tasxiix matni keenayaan oo tasxiix matni ay keenayaanoo ijmaaci haddii khaasatan mustanadkiisu kan ahaa oo a'imadna taa kuwa ijmaaceen taasi sixadiisa iyo aqbalkiisa ay tahay laakiin waxaa suurtagala ah daliil kaleba inuu yahay ijmaacu kulli mustanad buu leeyahay wax kale ay ugu ijmaaceen ama xadiidka noqdaamada daliil kalo adilada sharciga ha noqdeen markaa taasi ma keenso oo bal misaalaan xadiidkani masalan waxa weeyaan bahaarada biyaha oo kale istisniin kuma sugnay lamaa qayara markaa dee riixa o dacmaha oo lownahuba ama dee waxyaalaha dacmigiisa iyo riixiisa iyo lownkiisa wixii bedelaya ee nijaasta kuba dhacay inay nijaasaynayaan oo biyuu haddii waxyaalaha sifaadkiisii ay isbedelaan ama miduuna isbedesho nijaas ku dhexday ay isku bedesho wixii inuu nijaas noqonayo taas waxay ku ijmaacsan yihiin guud ahaan oo dee ma jira axad ahlucilmiga ka mida doobihiiyo shay nijaasa ku doorsoomay sifaadkiisaas ku doorsoomeen le haddana dahaaradiisii way joogaysaaba haddana istitnahan dee may sugin a'immadu oo istitnaha xadiidka ku yimi qalqalow maa ilaa maadaas iyo wixii ka dambeeya may suginayso tumaasar aan dariiq sugan oo ku soo arooray ma jirto madmuunkiisna waa taa lagu ijmaacsan yahay haddaba ma un musnadkii taa istinaadkoodii waxaa dhici karta istinaad kale ama musnad kale inuu leeyahay xadiidkii markaa hadduu waafaqsanyay ijmaac iyadoo cid kale aanayna aynaan helin wax kaloo tasxiixinaya ijmaacani kama dhigna uu waafaqay isagoo sixo loo xukumayo taas kama dhigna walwafaqu ijmaacna macnaheedu taas weeye ولا اkتiلاq العلماء الكml ma byna محتaجi وdي تأwل ay وalaa yqتaضي ma keenayo تصحيixa mtn mtn تصحيiحi ma keenayo iftiraaqu lculamaa'i culimmadii kala tegooda ay u kala baxaan ama ay ku kala tegaan alkummali kaamiliinta ahaa dee kaamiliinta ahaa iftiraaqoodii ay ku kala tegeen xadiidkan oo ay u qaybsameen mimaa bayna muxtajin mad iska zaa'ida weeye ku isagu xujaysanaya xadiidka iyo wadii ta'awuli mid isagu awilaya waa haddii xadiid a'imadii ay laba un u qaybsamaan marka la eego isaga xadiidkaa muqaabilkii oo way xujaysteen kuwana way awileen dee waxaad moodaa agtooda inuu maqbuul ku wada yahay waayo kan xujaysanayaana waaba kan daliishanayaa kan awilayaana dee haddaanu agtiisa wax sugan ahayn umuu baahdeen ta'wiilkiisa waa daciif buu ahaan la oo odhan la ama waa marduud buu ahaan lahayo umuu baahdeenba inuu awilo markaas umuu baahdeen haddaba a'imadii waaweyneyd ee culimmada ahayd muctabariinta halkan ku ahayd haddii ay markaa labadan u qaybsamaan ku isagu xujaysanaya iyo ku awilaya arrinkaasna ma aha tasxiix ma xadiidka ay saxiix yeeleen waayo dee kan isagu xujaysanaya waxaaba dhici karta dee imaka ixtijaajkiisan imaka waxa weeye inuu isagu ixtiyaad daraaddeedun markuu wax daliil kala waayo ixtiyaad daraaddeed inuu markaa taasba yahay ama uu yahayba dee waxa weeyaan daciif in lagu camalfalo ra'yigiisiyo dee aaraada ragga laga horraysiiyo taasba inuu yahay qowlkiisu kan awilayaana tani aad bay isaga badan tahay xadiidkii iyagoo daciifiyey inay haddana calaa fardi sixati wax ku xambaaraan oo xadiidkii iyagoo sheegay inuu markaa xadiidkani aanu sugnaynba ama daciif yahay inay yidhaahaan ba calaa fardi sixati fa huwa maxmuulun calaa kada haddii sixadiisaba la qadaro laba saxiix yeelo dee saasuu ku xambaaran yahayoo waxa weeyaan iyagoon tasxiixin ayay awilaanay leeyiin waa hadduu sugnaadaba macnihiisu taas buu noqonaya oo tanna waaba taasay iyaga kuba badan oo wax agtooda macruufkaa ah weeye tan kale markaa ixtijaajkuna oo markaa ixtijaajkuna dee kollay kala duwan baaba dee keeni karaa inuu u ictibaariyo xadiidkan ama waxyaalo kale uun dee saas ama ixtiyaad ha noqoto isagoo u arkaya markaa dacfigiisana inaanu badnayno ama dee adigu la xujaysan karaba ha noqoto ra'yigiisu yahay xadiidka daciifka ara ah, rijaal in lagaba horraysiiyo adugu markaa ixtijaajka bacdigood xujaysteen bacdigoodna ayaa wileen taasi ma keenayso waxa weeyaan xadiidkan xukum la xukumo sixadiisa ma keenayso muqaabil loo saxna wuxuu noqonayaa dee waxaad ka dhexeeya labadoodiiyo wifaaqa isku waafaqeen ba qabuulkiisii midna waa kan xujaystay midna waa kan awilay hadduu agtiisa murdisku yahayna mu awilan saa daraaddeed markaa taasi waxay keenaysaaba tasxiixiisa ee waa kan qowlkooda asaxiitaa ah weeye walafdiraaqu lculamaa'i ay walaa yaqtadii ma keenayo tasxiixa matn fi lasax yadna dhaho iftiraaqu lculamaa'i culimadii kalabtagooda alkumali kaamiliinta ahaa maa baynama ay ku kala tegeen ay u kala baxeen maa bayna muxtajin ku isagoo xadiidkii xujaysan iyo wadii ta'awuli mid isagu ta'wiilu saaxiiba saddexa masale saan soo sheegnay ee isaguba tadriibu raawi culamaa ulusuul buu u tiiriyey mabxaskooda iyo dee markaasna waa iyaga dadka iyaga culamaa ulusuul baa iyaga aaraadooda tani ahaydba wayuqbalu lmajnuuna in walam yu'ahir fii ifaaqatin maca waa ti aynu dabdigii halkaa ku soo marray waxaanaynu soo marray iyo cadaalada shuruuddeediiba cadaalada shuruuddeediina waxaa ku sugnaa dee shaksigani inuu mukallaf yahay shaksiga la aqbaamo shuruuddeedii taas baa ka mid ahaa mukallafkana waa ta lagu fasira baaliqa caaqila inuu yahay marka shaksigu haddaanu caaqil ahayn inaan la aqbalayna cadaala markaa uma sugnee ayaynu soo aynu soo marrayba dabdigiina waataynu soo ogaanay dee markaa shaksigu dee inuu idqaan iyo xifdi badan yeesho shaksi haddii waaliya waxyaalahaasi ku suganta inay isaguna dee kolley khalal baaba ku sugan umuurihiisii oo dhanbo dabdi markaa ma yeelanayo la ictimaadsado marka bal majnuunkii buu markaa ka hadlayaa haddii waqti la aqbalaya riwaayadiisa ay jiraan iyo haddii aanu jirinba oo wuxuu ihi wayuqbal waa la aqbalayaa almajnuunu kii isagu waalla waa la aqbalayaa intaqadaca hadduu googo alifta waa lidlaaqune junuunkiisaasi waalidiisani haddaanay mid joogto ahayn ee waqtina uu dhaqaaqayaayo waa waalanayaaba waqtina uu iska miirsanayaayo caadi buu iska noqonayaa taa haddaba markaa junuunkiisa uu googo-ayo aynu junuunkiisu mudbiq ahayn waa la aqbalaya markaa dee kuwaalan waxba lagama aqbalayadaynu soo marnayna waa junuunkii mudbiqa ahaa ee mustamirkaabuu ku xambaarnaaba wey laakiin kana qayd buu leeya waa kan inta qabsaca googo-a junuunkiisa walxaal lam yuahir aanu raadayna oonu ta'siirin fii ifaaqatin fii zamani ifaaqatin miyirsiga iyo dee waxa weeyaan fayoobida zamankeeda aanu waxa weeyaan raadayn macan ay maca taqaduci soo googo-aya haddoo taasi ay jirto aanu ta'siirin ifaaqada oo waxa weeye shaksigani hadduu awqaadda qaarkeed miyirsanayo laakiin khabalkii iyo dee khalalkii ku sugnaa maskaxdiisuba iska joogto uu iska noqday oo aanu markaa kollay ayoobi dhan lagu tilmaamahayne ta'hiir uu waalidiisu ku leedahay waqtigii uu miyir qabay ay ku leedahay marka iyada lama aqbalayo haddii waxa weeyaan junuunku uu yahay junuunka mutaqadica waqtigan uu fayowyana uu caadi noqonayo oo ina uu ku sugan dee waalidiisii markaa iyada xaggeed ka ahaatay oo waqtigan uu zamanka ifaaqada laga dareemayaa mtaasi aanay jirin iyada markaa riwaayadii sidee kol haddii intaasuna ay tahay itqaankii kaliya xifdigii kale uu yeesho shuruudii kalena uu buuxiyo markaa la aqbalayaa zamanka ifaaqada ee ta'hiirna aanu jirin zamankii junuunku uu ta'hiirinaya tan ee haddii laakiin isagoo iskaba fayow laakiin ta'hiirka uu jiro oo junuunkii weli dee raatiisa uu kaba muuqdo iyada markaa lama aqbalayo wayuqbal waa la aqbalaya almajnuunu kii waa la intaqaaca hadduu googo-o junuunkiisaasi walam yuair walxaal lam yuair aanu ta'hiirinoo fii fii zamani faaqatin macan ay maca taqaduci wasiitaal aniga taqaduciisa maci ama dee maca kitaabkan kale sharaxan dambe ayaaba taalaaba macan ay faaqadaasi xaal ay tahay mid la kulmaysana markaa waxa weeyaan junuunkaad ama dee taatiir la kulmayso adigu taatiirkiiy waxyaala waa daahirba macanay maca taqaduciisa halkan taale ee kol hadduu adigu taasiirinaya lama aqbalayo wey halkana bal markaa wuxuu inooga bilaabayaa abyaadda soo socota majhuulkii iyo xukumkiisii iyo majhuulkiina imanka dhowr qaybood baan arki doonaayo mid majhuul lacayn lagu magacaabayo oo aan arki doono soo horraysin mid majhuul cadaal ah oo kii daahir iyo baatinba xaalkiisa laga jahilaha isagoo hadda jahaaladii cayntu ay meesha ka baxdo laba shaksi ay wax ka wariyeen iyo kii lagu magacaabayey majhuul xaal ama mastuur kaas lagu magacaabayey saddexaas waan arki doonaa waxaa kaloo iyadna aan arki doonaa haddii la yidhaaho raacin doonaa haddii meesha dee shaki jira daraaddeed jaalada ay ka timaado hebel ama hebel ayaan xadiidkan ka maqlay arrintu ay tahay iyadna xukunkeeda wuxuu yahay ayaan ogaan doonaa inahaas buu ka hadli doonaa abiyaadan imaka inoo soo socotaa markaa wuxuu uhi sheekhu wa way ka tegeen majhuula caynin majhuulu cayn kii cayntiisa laga jaahilkaayeen cayntiisa laba aqoon bay ka tegeen majhuulu caynna muxuu yahay isagaa tacriifiyo ma rawa markaa majhuul caynku wa huwa isagu kullu shaksin shaksi kasta weeyo maa rawaa aanu warin canhu xaggiisa aanu wax ka warin siwaa shaksin shaksi uun mooye ruuxun mooyaane cid kale aanay wax ka warin wey wamaa xawaa aan koobinna jarxan jaraxa la jaraaxeeye aan koobin waa majhuul cayn waa kan markaa majhuul cayn wuxuu noqonayaa magaciisii ha laba sheega ruuxan oo waa magacaaban yahayba oo imaam ma aha mubhamkii ma aha ee waa majhuul waa la garanaynuun waa ruux nin keli un wax ka waranayaa ma raawi keli uu leeyahay raawi labaad ma laha hadduu dee uu saxaabi yahay saxaabadu dhammaan waa wada cuduul wax looga joogsanaa ma jirto waanay jiraan dee saxaabad markaas xoogaayo raawi raawi keliya uun loo kutubta saxiixa sida bukhaariya muslim iyo dee ay markaa aimada kale kutubtoodaba ku sugan axaadiistoodana aan imika jahaalada cayn dee saxaabiga loo celinayn waayo iyaga waa cuduulba taasi waa inaan saxaabeen haddaba waa shaqsiga aan dee saxaabiba ahayn ee raawi keliya uun leh cid jarxina aan koobin macnaha aan jarxina kulansano haddii la jaraaxeeyo oo la daciifiyo ninkii majruuha ninkaa lagu yaqaano dacfiba waa la yaqaanaa marka xadiidkiisa waa marduud ninkan cid jaraaxaysay ma jirto raawi keliyana waa leeyahay markaa kaa majhuulul cayn baa la yidhaahaa marka isaga way ka tegeen oo macnaa riwaayadiisa lama aqbalayo oo lama celinayo weeye waayo kol haddii aan sayala aqoon waataynu soo marnay cadaalad in ruwaadda loo shardeeyo cadaaladana faraxa waxay ka tahay garasho shaksigan la garanayo ee waa shaksi la ogyo daahirkii iyo baadinkiiba la ogaaday ayaa loo xukumaya cadaalada ee aimadu tacdi cadaaladii uxukumaan markaa iyada dee waxaa markaa aan jirinba macrifo cadaaladiisii loo leeyahy kol haddaan isagiiba uu majruucan yaho xadiidkiisii lama aqbalayo markaa wataraku way ka tegeen culimadii intoodii badnayd weeye majhuulu caynin kii isagu majhuulu caynka ahaa ee adee cayntiisa laga jaahilka ahaa marka waxaana weeyaan maa rawa wahuwa isagu kullu raawin raawi dhammaantii weeyo oo maa rawa aanu warin oo canhu xaggiisa aanu ka warin siwaa shaksin waa faacilkii rawaad siwaa shaksin shaksi un mooyaane cid kale aanay waxba ka warin wa jarxan maa xawaa jarxanna xawaadan dambe ayaa mafcuulu haysato wamaa xawaa aan koobin jarxan jarxi wax lagu jaraaxeeyo aan la daciifinna taas bu wey haaliثuha in kaana man canhu farad lam yarwi ila licuduulin laa yurad haaliثu aqoosha keedii saddexaad marka taraku waa qowl way ka tegeen lama aqbalayo weeye waxaana imika haaliثuha kole dusooyina qowl labaad baa meesha ku qarsoon oo qowl labaad baa madwiya marka muxuu noqonayaa taraku ka qaabilaya had iyo goorna masalada walo dee imika saddexa qowl wax ka badan ay kuma sugan yihin masalada hadday saddex qowliya ay galaan khilaafka dee laba qowlo inta badan waa isqaabilaan midna tafsiil buu yeeshaa labadoodii buu udhaxaynaya tafsiil buu yeeshaa marka kani waa kii tafsiilka lahaya kuwa ka dambeeyaaba tafsiil bay yeelanayaane kii markaa halkan isaga qaabilsanaa waxa weeye guud ahaan in la aqbalayo yuqbalu mutlaqan markaa wuxuu suyuudi iyo aimo kaleba ay yidhaaheen tani waxa weeyaan qolooyinkii raawiga islaam mooye wax kaloo dhaafsan ba aanu shardiin oo kale hadduu muslim yahay baa yidhi hala aqbalo intaa wax dhaafsan aanu shardin qawlkoodii buu noqonaya dadkuwan le markaa waa la aqbalaya majhuul cayn riwaayadisa waa la aqbalaya marka imtalisaha waxaa ka horeeya taaniihaayoo tarakubuu qaabilaya waa la aqbalaya mutlaqan taa horena asalahaan waa la celinayaa bahed marka taalisa aqwaasha keedii saddexaad waa qowl tafsiille markaasi in kaana hadduu yahay man ruuxii infrada gooni noqday canhu waa biriwaayata canhu weli ninkan wax laga wariyo la gooni noqday hadduu yahay lam yarwi mid aan warin ilaa licuduulin ilaa can cuduulin laanta macna canun ka dhigoo kuwa cuduula un mooye cid kale aan wax ka warin hadduu yahay laa yuraddu lama celinayo oo waa qowl tafsiil ninkan isaga nin keliya wax ka warinaya ninkanaan eegayna xaalkiisa hadduu yahay nin isagu dadka cuduusha ah ama cadaalada loo xukumo un wax ka wariya cid aan cuduulahayn aan wax ka warin iyada markaa riwaayadiisii ha la aqbalo oo waatay sidee soo marray aqwaali waxyaalaheed cadaaladu ay kuma sugnaanaysay aqwaalahaynu soo marray bacdigood inay ahayd ninkani hadduu shaksi cadliga un mooye shaksi kale aanuu wax ka warin warinta uu shaksi wax ka wariyaa tacdiilu tacdiiliye ayay noqonaysaa tacdiil baa laga soo qaadaya haddaba markaa tanna waa tii ku dhowdahayo hadduu ninkani cuduul mooyaane cid kale aanu wax ka warin a'imadana rag baa jira ay taa ku sifeeyeenoo imaam malik waana dee kolley fil aqlabay guud ahaan noqone shucbana sida ka mashhuurkaa walow iyadna filaqlaba iska noqonayso mansuur ibnu almuctamir yaxya alqataan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo rag saasa sulaymaan ibnu xarbin iyo xariis ibnu cusmaan iyo rag le ayay ku sifeeyeenba cuduul mooyaane inaanay cid kale wax ka warin dee waxaana kolkol dhici karta dee agtiisa mid cajil kula dhici karta dad kale agtooda cajil ku bay iskaba yimaadaano way iska imanaysaa haddaba qolooyinka iyagu riwaayadoodu ku koobnayd un shaksi cadaalad loo xukumayo hadduu ninkan majluucaynkaa ninka ka wariyay hala aqbalo laakiin hadduu iya dadkii cuduul iyo kayrkood baa wax ka warin jiray yaan la aqbalin alisa marka aqoonsha keedii saddexaad in kaana hadduu yahay man shaksigii infarada gooni noqday canhu waa bir riwaayat canhu weli uu ninkan majhuulcaynka wax ka wariyo kale la gooni noqday uu yahay lam yarwi markaa kaanada khabarkeedii lam yarwi ayay dhici ina de meeshii waxaa in shardiyiina way ka horreysee jawaabtii shardiguna laa yuuradu ayuu noqonaya ontaas weyn lam yarwi aanu warin ilaa licuduulin ilaa can cuduulin kuwa cuduulown mooye cid kale aanu wax ka warin marka laa yuraddu lama celinayo haddii kalese waa la celinaya raabica isna waa qowl tafsiil isna kan saddexaad raabica awqaasha meesha jirta keedii afraad yuqbalu waa la aqbalayaa in zakaahu hadduu taskiyeeyo xabrun iyo xibrun labadaba in caalimi haddii caalimi hadduu taskiyeeyo dee taskiye wele waa caalim biljarxi watacdiil haddii uu taskiyeeyo oo dee ninkan ka warinaya aan ahayn ama se kan ka warinayaaba hadduu ehel arrintaa u yahay marka wuxu uhi wadaa qowlkan ah in majhuulcaynka la aqbala haddii axad culamaa uljarxi watacdiil ka mida ah, xataa kii ka wariyana ha noqotee uu tacdiiliyo fii nukhbatin ra'aahu wuxuu ku ra'aa manaa ictiqaadiyey oo uu xaggiisa uu ku tegay ama uu kuba tegay oo uu ku ra'yeeyey fii nukhbatin waa dee mu'alifkeedii kitaabkaa nukhba lagu magacaabo waa xaafid maxajar buu ujeedaa waanaynu soo aragnay nuqbat sharxu nuqbat ilfikr marka waxaana abulxasan ibnulqadaan baana qowlkiisa u ahaa ee ugu horreeya xaafidna waa doortay oo waxa weeyaan qowlkani uu noqonaya ninkan imika jahaalada caynta dee loo xukumaya ama nin keli un wax ka wariyey haddii cidi aanay taskiyeyn asal ahaan lama aqbalayo oo si dee qowlkaa jumhuuri uu ahaa ama aktarulculamaa qowlkoodii aho tarka mujulacay laakiin haddii oo raggii la ictimaadsanayey ka mida baabkan loo ictimaadsanayey xataa ninkan ka wariyeyna ha noqote ninkan ka wariyaba ha noqdee haddii cidi tacdiiliso markaa dee tacdiil kole dee cadaala u sugnaatay waxba ninkan keliya kala gooni noqday riwaayadu inama yeelayso waa tan la tacdiiliyey ognay cadaala inay usugantao ina aan garanayno cadaalo ku garanayno weeye markaa waa la aqbali laakiin haddaan tacdiil jirin iyada lama aqbalayo raabicuhaa yuqbalu in zakaahu hadduu taskiyeeyo waa raabicuha raabicu laqwali yuqbalu in zakaahu xabrun ama xibrun wadaa qowlkan weeye ah in la aqbalayo haddii la taskiyeeyo fii nukhbatin ra'aahu ra'aahu wuxuu xaafid ku arkay uu ku tegey isagoo abulxasan ibn alqadaan qowlkiisii uu ahaa xaafidna doortay fii nukhbatin kitaabka nukhba khaamisa in kaana miman qad yuhir bima siwa alcilmi ka najdatin wabirre khaamisa aqwaasha keeda saddexaad waxa weeye in kaana yuqbaludii iska qadaro yuqbalu waa la aqbalayaa in kaana hadduu yahay miman duul uu ka mid yahay qad shuhira lagu shuhreeyey bimaa siwa alcilmi cilmi wixii aan ahayn ka najdatin geesnimoba weeye wa birrin ixsaan iyo samafalba weeye iyo daaco iyo zuhd iyo umuurahaasba oo kanna waa qowl shanaad oo tafsiil isaguna dhoof ninkani haddii uu waxyaal aan dee cilmi ahayn ku shuhroobay maalan shajaaco iyo najdaa lagu yaqaanaa si camr ibnu macdi kariba shuuradii taa kuwa shuuroobay cinda alcarab waa waanan dee saxaabi ah qabla islaamihina taa macruufku ahayo shuuradaa badan markii dambena macruufku ku ahaa dee qaadisiya iyo dagaaladii ka dambeeyeyba waa qayb weyn ayuu kaba qaatay ama la og yahayba walo dee waxyaalaha dadkii markii horema ridadii waxyaalahaas yaraasiiban ahaa bal taasi kuba shuroobay ama biri uu ku shuroobay sida dee malik ibnu dinaari zuhdi iyo markaa uu kuga shuroobo kale taa loogu yaqaano iyada markaa riwaayadiisina dee nin keliin wax ka waranaya laakiin jaanibkaa kale macruuf uu ku yahay waa la aqbalayaa riwaayadiisii haddii kale yaan la aqbalin marka kol haddii dee waxaan cilmi ahayn hadduu ku shuroobay ha la aqbala la yidhi hadduu cilmi ku shuroobo oo lagu yaqaano raawi keliyaba halahaadee min baabi awlaa iyo markaa noqon hadduu ninkani markaa shajaaco iyo biri iyo waxyaalaha kuba shuuroobay hala aqbalo haddii kale aan la aqbalin taas baa qowlka shanaade bal markaa aqwaasha dee ka u badan yihin intooda badan wataraku majhuula caynin tan xaafid bnu xajarna waan aragnaa kan kale waxa weeyaan in kaana mancan munfarad in lam yaru ilaa licuduulin masaladii hore ar shaksigii dee hadduu markaa xaggii riwa ninkii cadliga uu shaksi uu magacaabay oo nin wax ka wariyo taasi ma tacdiil bay noqonaysaa riwaayada misama hore inoogu soo horreysay aqoonshi bay ka mid ahayd hadduu cuduusha inuu ka wariyo inay taasi tacdiilta iyaanu tacdiilinbe sanadna marka halkaasay tani kuga xidhnaanaysaa bal aqwaalaha hore ayaa kuwa dee meesha xoogga leh ee aimada aqoonshoodiina bal halkaasna waxaan kaga baxaynaa afartan bayd majhuululcaynka kii lagu magacaabayey halkanna wuxuu inooga bilaabayaa majhuululcadaala markaa maanta waxaan kala qaadaynaa majhuul xaal oo masturkii la iyo kan imanka majhuul cadaalo nooc saddexaad ba iyo majhuul cayn saddexdan waa dee si usoo dhigtay imaamkani marka wuxuu uhi wathalithu lasaxu laysa yuqbalu man baطinan وظaahiran yujahalu wاthaliثu qowlkii saddexaad alaصxu wahuwa alaصxu ictiraad ba kadhi isagaana asaxa oo macnaa qowlka aqwaasha meesha jirta ugu xooga badan weeye jumhuur culamaana ay ku tegeene waxa weeye laysa yuqbalu laysa maani yuqbalu mid la aqbalayo man shaksi baطinan waa baطin ahaan tamyiis ba dee min jihati waa xaggii baطin oo anigu de haddii nasculkhafid laba yidhaha de waa baطina fi lbaطin weeye waa baطinkii iyo wa daahiran daahir ahaan min jihati daahir weeye waa xagga daahirka yujahalu jahaalo loo nisbaynayo oo jahaalo loo xukumayo aan la aqoon oo ujeeddadu baadinkiisii dee cadaaladiisii baadinay ahayd cidimay leeyihiin lamay socon may muwarasaynoo markaa cid wax ka sheegaysaa may jirtoo garanaysaa waa xaggaa majhuul bukaye marka la eego daahirka sarena xataa lama yaqaan xaalkiisiyo dhowrsooniya umuuraha caynkaasiyo kii lagu yaqaanee mastuurka la odhanayey ee dee daahir ahaan cadaalo loogu xukumaye baatinkiisu laga jaahilaa kaasna maahae xataa cadaaladiisii daahirkaayna macruuf maha maanta oo xaalkiisii daahirkaana lama yaqaan dee xaalkiisii baatinkaana lama yaqaano labadii dhinacba majhuul buu ka yahay cadaaladiisii daahir taa sare iyo taa hooseba marka ninka caynkaasee majhuul cadaala la yidhaha qawlka saddexaad ee asaxiinaan la aqbali waayo o taariis soo yidhi laba qowl baa madwiya maanta laba qowl buu qariyey oo isqaabilaya labada qowle waxa weeyaan maanta madugi mid waxa weeye isagu iminka dee halkan kollay qowl isaguna tafsiir leeya qowl in dee matalan waa la aqbalayaa isagu mid waa mid oo aqoon shakeedii saddexaad waa la aqbalayaa horta kaas oo guud ahaan baa la aqbalayaa oo dee si aad ba kuwa aqbalini jira qowl labaadna wuxuu noqonayaa dadkan ka wariyey oo de minka mas-uul cadaala wuxuu noqonaya waa nacayntiisii la yaqaano laakiin cadaaladiisii baa laga jaaliyo ujeeddadu kii hore muxuu ahaa nin keliun baa wax ka wariyey kan markaa labaa wax ka wariyey wax ka badan marka jahaaladii cayntu waxay ku kor noqonaysaa laba shaksi ama laba cuduudi inay ninkii wax ka wariyaan jahaaladii cayntu way kaga kor noqotay hadhowna markaa laakiin taas hadday jaaladii cayntu kor noqotay dee weli cadaaladii lama sugayo oo cadaala umay sugnaanin haddaba ninkaa jaaladii cayntu ay kaba kor noqotee macruuf lacayn ee lababa ay wax ka wariyeen haddii markaa aan dee daahirkiisiiyo baatinkiisiiba laga jaahiliyey xaalkii aqwaasha midiyada waa qowl ah waa guud ahaan waa la aqbalaya oo dee majhuul cayn oo kasii hooseeyeyba wataaba codigooda ay aqbaleen qowlka labaadna waxa weeye labada nin ama wax labada waxa ka badani isaga ka warinaya haddii ay ku jiraan ama ay ka mid yihiin kuwa aan shaksi cadliya mooyaane shaksi kale aan wax ka warin oo sida qowlkii markaa taalikaade aynu ku soo marrayba iyaga dadkan wax ka wariyey isaga ee labada ah ama wax ka badanba hadduu ka mid yahay ruuxaan shaksi cadaala ay u sugnaatay mooye shaksi kale aanu wax ka warin hala aqbalo haddii laakiin dadkan labada ah ama labadaba ka badanee isaga wax ka wariyey ayiin dad markaa xuduud iyo hayru xuduudba ka wariyay yaa la aqbal labadaa qowl baa meesha jiruu qariyey ama uu halkan kuma qarsoona kii saddexaadna wuxuu leeyahy waa qowlka asaxa waa qowlka jumhuurulculamaa ay ku tegeen oo ninkan lama aqbalayo wey ninkan waayo kol haddii meeshii ruwaadda cadaala loo shardiyayay cadaalana maanta ma sugna laga jaahil baa layidhi marka kol haddii aan taxaquq aynaan hayn waxay ka dhigantahay taxaquq la-aantan aan cadaalo imika la xaqiijinayn iyadoon jirin unbay ka dhigantahay ama ay la xukum tahay wahaalidu qowlka saddexaad waxa weeye ee saddex qowl oo meesha jira dee kii saddexaynayey labana waa kuwa aan soo sheegne alasaxu markaa wahuwa alasaxu sida dee markaa sharaxan aan hayaba kusugan aad baanay u yar dhowday wahuwa alasaxu markaa dee koo kale ayaa dee asaxba markaa bedel iyo waxyaala icraabi alasaxu wahuwa alasaxu qowlka saddexada badanna weeye laysa yuqbalu kula aqbalaya ma aha man shaksi baadinan baadin ahaan waa xagga baadinkii iyo waa daahiran daahir ahaan xagga daahirkaba yujahalu jahaalo loo nisbaynayo oo manaa mansuubun ila ljahaal oo manaa jahaalo loo nisbaynayo jahaalo loo xukumayo majhulu cadaala kaas bay idhaahaane isna qowlkoodii saddexaad waa markaa waa tan inaan la aqbalahayn weeye oo iyada aan la aqbalahayn kuwana waataan soo sheegnay inay aqbalayaan koona tafsiirka qowl labaadna ama qowlkana qowlna tafsiilu gelinayo wey majhuul cadaala halkaan kaga baxnay imakana majhuulxaalkii ama mastuurkii ayuu halkan inooga sheegaya xukunkiisii oo wuxuu idhi wafi lasaxi yuqbalu lmastuuru fii daahirihi cadlun wa batinun khafiibun wafi lasaxi qowlka sixada badan ee aqwaal meesha jirta ka ugu sixada badan yuqbalu waa la aqbalayaa sabuu maanta saxiix yeelay siyode halkan almastuuru mastuurkii shaksiga mastuur ee shaksigaa iska dhowrsoon ee qarsoon macnaa xaalkiisa hoosunbaa qarsoonee daahirka wanaag baa lagu yaqaan kaas waa la aqbalayaa markaa mastuurkii buu tacriifinayaa ama uu sheegayaa isagu uu sheegayaayo fii daahiri cadlin wahuwa isagu mastuurku cadlin waa shardi cadliya ama cadaala ay usugnaatay fii daahiri daahirkiisa sare wa baatinun baatinna khafi ay khafiyun ay wa baatinu wey baatinkiisuna khafiyun mid qarsoon uu yahay oo majhuululxaal ama mastuurka la yidhaha waxa weeye shadsigaa dee say dee dadkan dee had iyo goor meelaha wada joogaabay isaga badan yihiine mucaamalo adagi aanay dhex marin dusha sare dee wanaagun baa lagu yaqaan wax uu markaa lagu jaraaxeeyo oo ka muuqday oo daahirsanaya ama ka muuqdaa ma jirto markaa daahirka sare waa ruuxaa dhowrsoon ruuxaa markaa wanaaggan un lagu yaqaano oo markaa cadaalad daahira usugan sugan jaanibkan laakiin lama dheehin lalama mucaamaloonoo aad looma hubsanoo cadaaladiisii baatinka ahayd inta aad loo dheehaayo aadna loo hubsaday cadaaladiisii baatinkaa la ogyey maaha kaa waxaa lagu magacaaba mas mm-hmm. oo dee waxa la shahaada marka ay ta iyo markhaatiba dastuurka sidaasaa dee marka caadi loo socdee lagu dhaqmayo si dastuurka caynkaasa lama aqbali jirin iyo daahirkaa sare un shaksiga hadduu shaksiga daahirkaa sare unu ku yaqaano wanaagun ku yaqaan laakiin aanu xaqiiq ahaan nin dee la mucaamalooday oo baadinkiisa og aanu ahayn markhaatigiisa dee taas dee waxa weeye looma aqbali jirin tanna waa saas oo kaleo marka iyada muqaabil imaka wuxuu leeyahy isaga kan waa la aqbalaya marka shahaadada iyo riwaayada halkan ay ku kala duwan yihiin ama dee fil asax buu yidhi aqwaasha waxa weeyaan kuwa kale ee muqaabil alasax waa si uu suudaalkan saxiix yeelay wey waayo jumhuur waxay saxiix yeelayeen muqaabilka ayay saxiix yeelaan waxa weeye waa inaan la aqbalin shaksigan oo kol haddaan cadaaladiisii baatinkayd aanay markaa meesha jirin cid tawsiiqaysayna ma hayno markaa qowlka jumhuuri waxa weeye inaan la aqbalahayn taas weeye waxaanan ku soo aragnay sharxu nuqba xaafid maxajar taxqiiq uu lahaa oo ah riwaayat mastuur iyo cidda iyo wixii lamidka ixtimaalu ku sugnaa ixtimaal cadaalad iyo cadaalad la-aantiisu meeshii baa iskaba jirtay inaan la idlaaqayn radinteeda oo la odhanayo asalahaan waa marduud aan lana idlaaqayn qabuulkeeda aan salahaan lahayn waa maqbuul been la odhanayo horta bal waa la iska hubsanayaa mawquufo weeye inay ixtimaal baa jira labada dhinac midunbuu udhici karaa ilaa xaalkiisu uu kaba caddaanayo taas buu markaa waxa weeye aduu kollay markaa qolooyinkii dhi hala celiyo ayunbuu qowlkani kol haddii laleeyahay laga joogsado uu la mid noqonayaaye laakiin dee jumhuur markaa qadiyadoodu waxay noqonaysaaba kol haddaan cadaaladii hoose aanay taxaquqin ixtimaalkeeda waxba ma ilaalinayno eewan asal ahaan ka iska daadina iska tuuraynaaba oo macnaa lama deeye ixtimaal ka jira kol haddaanay taasi sugnayn qowlkan markaa xaafida uu markaas imaka uu sharxu nuqbo ku dhigtayna iyaduu xagga inaan riwaayadiisii la aqbalin uu kula mid yahay ayaa kol haddaan taxafudii cadaaladii baadin jirin bal dee ixtimaalkeeda iyadoo muraacaad leh ama irtifaadka in la daya laho markaa bal hubsasho iyo u yarkaadin inta xaalkiisu kama caddaanayo tawaquf kuwa kale ixtiyaad daraaddeed kuwa kalena salahaan waa inaan la deeyahayn ixtimaalka jira kol haddaanay sugnaan bay noqonaysaa bal markaa laakiin